soo saareen nebiyullaahi aadam calayhi salaatu wasalaam markuu dembiga ku dhacay iyo khatii'adii uu geedka u cunay yuu ilaahay baryay subxaanahu wa tacaala markaas wuxuu ku yidhi ilaahayow nabi maxamed xaqiisa iyo fadligiisa igu dembi dhaaf markaasaa rabbi ku yidhi muxamed maxaa ku baray weliba maanan abuurine yaa kuu sheegay muxamed inuu nebi yahay iyo rasuul aanan jeclahay inuu yahay wuxuu yidhi ilaahay markaad i abuurto nafta lay y geliyey oo aan <clears throat> markaasi ay ruuxdii madaxayga gaadho marka aan caqligii aan yeesho indhihi kala qaado yani carshuraxmaan waxaan arkay iyadoo ku qoran tahay laa ilaaha ila allah muxamadun rasuulullah marka waxaan ogaaday eh, muxamed inuu rasuul ilaahay yahay oo agtaada qiimiya fadli ku leeya maxaa yeelay magacaadii baad u aanayso u tirisay markaasaa ilahay u dembi dhaafay xadiidkaasu weeye xadiidkaana cinda ahlicilmi waa mowduuc laa asla lahu xadiis jira ma aha wadaadaha u ronba waxay leeyihin waa daciifun jiddan wadaadana waa mawduuc bay leeyihiin qisadaa qiso jirta iyadu ma aha wa xikaayati lmansuur dhaqankaasayna leeyihiin nimanka ee qabuuriyiinta iyo mushrikiinta ah inay hadiyo goor xujaystaan waxaan dux ka raacayno waxba aan naf lahayn ama xikaayada abujacfar almansuur ayadu waxay ku saabsan tahay alimaam malik maalik abu abujacfar almansuur baa isu yimid markaasaa masale ka niqaasheen abu jacfar almansuur nin aqoon lu ahaayo diinta aqoon u leh inkastoo laga aqoon badnaa maaligii asagaa masaa'il ka niqaashay cinda qabri rasuuli sal l slam wa fii masjidi abu jacfar baa codka iyo koru dhigay oo xoogogu codka yar dheeraynayey maalig baa ku yidhi nabi sal slam xurmadiisu waagu noolaa iyo hadduu dhintayba waa isku mide waynu ag fadhinaaye hadalka hoos u dhig qabrigiisbaa inoo dhow marka nabiga ka edebso oo hadalka hoos u dhig aayadihii badnaa ee ku saabsanaa in nabiga la xurmeeyo la ixtiraamo ina aladiina yunaaduunaka min waraa'i alxujura laa tarfuca aswaatakum cinda sawti nabiy fowqa sawti nabiy idan aayadihii noocaasuu marka daliiliyey alimaam eh, imaam maalik markuu hawshaasi ogaaday abu jacfar hadalkii hoos buu dhigay waana aamusay markaasuu yihi waxaan ku weydiiyey markaan ilaahay baryahayo ma qibladan qaabilaa mise rasuulka ayaan qaabilaa markaasu maalig yidhi maxaad qiblada ka dooni nabigu waaba shafeecada shafiicaadi weeye isagoo ku ag jooga maxaad qiblada u qaabili cinda ducaa'i asaga qaabil ilaahayna bari asagana markaa shafiic ka dhigo wajiga ku qabso qisadaasna waxaa soo saaray alqaadi ciyaad fii mxuah kitaabkiisa loo yaqaan atacriif bixuquuq lmustafa ashifa iyo dhowr ninoo kalea sheegay oo asaga ka soo guuriyey isaguna sanad mucdalah oo mudlima ayuu ku soo guuriyey waana qisa aan sal lahayn maaligna waxaa ka sugan cinda ahlilcilmi ka sugan inuu xataa diiday cinda adducaa in la qaabilo qabriga oo wuxuu yidhi halkaay qiblada ha la qaabilo in la taabto in laga agbaxo shaygii mashhuurka ayaa ka sugnaa a'immada iyo muslimiinta mukhaalifkii weeye sanadkuna waa sanan munqatica oo mucdalo weliba aan eh, aan jirin weeye marka waa qisas baatila ayay diintooda ku dhisahayaan fa jawaabuha labadaa qiso jawaabtooda waxaa weeyaan buuhi sheekhu calaa wajayn laba qaab baynu kaga jawaabayna laba weji axaduhumaa labadaa weji mid ka mid a ah waxaa weeye ana hada laa asla lahu laa asla lahu laba dhowr qaab baa lagu idlaaqa cinda almuxadisiin laa asla lahu ay laa isnaada lahu way ku timaadaa sanad ma laha iyo abtir waa sheeko iyo xadiis dabago-an waa lagu idlaaqaa laa asla lahuna yani laysa lahu isnaadun taquum bihi lxujana waa loo jeedaa sanad waa leeyahay abtur wuu leeyahay laakiin abtur sugnaan ama jira mee waa daciif hal sanadoo sugan ma lahana waa lagu idlaaqaa marka sheekh waxaa laga yaabaa inuu macnahan dambe u jeedo walaa taquumu bihi sanadkiisuna ku qumi mayso xujatun walaa isnaada lidalika sanadna ma laha isnaada lidalika waa qisada dambe ee abi jacfar almansuur iyo dhexmartay maalig toore ee markaa iyadu aan xujo ku qumaynina waa xadiidka hore mawduuca ah ee cinda alxaakim wa hayri wthaani wejka labaad aynu kaga jawaabayno annahu lam yadulla cala altawasuli bidaatihi walaa cala alistiqaasati bi xataa haddaynu sugno in aaahaartaasi ay jiraan oy sugan yihiin kutusi maayana nabiga in lagu tawasula bidaatihi nabiga biducaahi in lagu tawasulo waynu soo marrabe nabi allow noo ducee ilaahay noo bari noo roobdoon ilaahay dembidhaaf noo weydii howlahaasi muranba ma lahayn ee waxaa laisku haya wuxuu ahaa nabi maxamedo noo gargaar altawasul bidaatihi ayb bijasadihi ama alistiqaaatu bihi kashfu duri asaga in laga dalbo annahu lam yadulla muusan tusin aataarta aad soo guurisay wadaadow cala atawasuli bidaatihi nabiga laftiisa in lagu tawasulo biducaa'ihi wa bilcamali saalix biasmaa illahi اlxusna wa sifaat اlculaa waanu isku ogeyn walaa cala alistiqaaati bihi waa inaga soo maray istiqaatadu waa طalabu kashfi اduri washidda in la dalbo ood barido weeye in dhibka iyo rafaadka lagaa qaado oo lagaa faydo marka nebi maxamed in laga dalbo oo laga weydiisto kashfu duri washiddati waalkurba haddee adilada xaggey ka tusaysaa wuxuu kaloo dilaysaday eh, xataa riti baa ku tawasulay oo istiqaao riti niman ansaarad ay lahaayeen oo ay aad u rafaadiyeen yaa nabigu u soo dacwooday maalin maalmaha ka mida ah oo kuwii nabi allow nimankan waa idhibaan asalna wuxuu ah markay intay cabaar ku shaqaysteen uu waayeelay ee irtig irti qabaar oo duqa uu noqday bay damceen intay eh, rarada ka dhigaan inay gowracaan oy markaa carruurta u weydeeyaan oo iska weydaystaan markaasuu ka cararay beer buu galay wuu bahloobay ruuxii usoo orda buu ku qamaamaa inuu diluu duwanhaya ansaar waa soo dacwooto xal nabi allow ritigii hebel ahaa inu lahayn gacantaa lagala baxay ruux aadamaha indhaha markuu saaraba waa ku qamaamahaya waa bahaloobay <coughs> markaasuu nabigu u tagay yidhi tus xaggee ku jiraa beer teeblaayou ku jiraa nabi allow yuusu ku dilin u dhowaani idinku iska ka baxo oo hoggaanka ii dhiiba hoggaankii lagu xidhi jiray seetadiisii dabarkiisii hoggaankeena hoggaankii baa loo dhiibay iyo seetadiiba nabigu marka beertaba ugu galay markuu nabigu indhaha saaray ritigii ayuu fadhiistay markaasuu dagaalka lalaadsi tartiib waa edabsaday nabigu wuxuu ritigaani dhib ma qabo dhowr labaiyo toban sanaad ku shaqaysanayseen baahi iyo macawlbaad u disheen rafaad iyo shaqaa nafta kaga qaadeen hadda markuu waayeelayna waxaad doonaysaa inaad gowracdaan intaasuu ii sheego nab sal slm nab allo waa runtii baa layidhi intaaba waa jirta ee maxaanu ku samaynay yaan la taabanin faraha laga qaada geelah lagu daro intuu shaqayn kara waa soo shaqeeyey carruurtii waa soo dhaqay hadda waa waayeel yaan la gowracin faraha laga qaado markuu odaadkan wuxuu yidhi ritibaba nabiga istikaaoodayba ritigu ma istaqaado dhibkiisabuu nabigu u sheegay <laughs> nimankan iga erge way waa nimaan moogtahay nin daad qaaday xumba cuskay baalay sheekhi tii buu ka hadlaaya wa ama ishtikaa'u albaciiri neefki geela nabigu inuu u soo dacwooday ilayhi ila arasuul fa haada ka ishtikaa'i alaadamiyi ilayh tani waxay la mid tahay aadamaha nabigu u kala dacwoon jiray nabi maxamed nin baa dariskeen nafta ii keenay nin baa ka dacwoon dumarkiibaa raggooda ka soo dacwooday raggiibaa dumarkoodii ka dacwooday dadka aadamaha nabigu qaado iyo xakam buu ahaa rasuul iyo imaam buu ahaa dhibaatada jirta ee adduunyada muslimiintu waa u kala dacwoon jireen bahaa'imtuna kadalika waxbay garanaysaa nabigana waa taqaan maalin maalmaha ka mida ah, nabiga oo socday saxaabadoo safar ah ee shimbir yar ilmaheeda ka qadeen saxaabadu qaybo ka mida ah. shimbirtuba intay soo orada nabigoo ka dambeeyey ciidanka bay nabiga ku duloyday ku dulwareegaysatay markaasuu nabigu yuri tan man fajaca haada biwaladiha shimbirtan ilmaheeda yaa ka qaaday nabi allownaha ka qaadnay baa u celiyaa ilmahood ilmaheedii marka xayawaanku xataa nabiga waa u dacwoon jireen xakam iyo qaadi aha ahaa marka in nin ama nin imaama ama culuma aad tira hebel baa dhiba igala hadal ma tawasulba ma istiqaaa ma kufriya shirkiba mise waa wanaag iyo diin wey wixii baa iskaga qasan wadaadka wa ama ishtikaa lbaciir <clears throat> ilayhi ila arasuul fa hada ka ishtikaa'i alaadamiyi aadamigu inuu sheegtay lamid u dacwoodo ilahi ila rasuul wamaa zaala annaasu ummadduna maysan ka zuulin yastakiisuuna bihi nabiga inay gargaarsan hayaan oy kaalmaysan hayaan fii xayaatii intuu noolaa kamaa yastakiisuuna bihi nabigu siday u gargaarsan doonaan muslimiintu filqiyaama maalinka qiyaamo aakhara marka la tagana oo la soo bixiyo oo banaanka la wada yimaado nabi allow noo gargaar bimacnaa noo shafaaca baa la odhan doonaa nabi aadam baa loo tegi muusa loo tegi ibraahim ciisa ilaa ay subanaha kusoo intooto howlahaas hawla la isku haya ma ahee may dhintay ama axad nool in la weydiisto ilaahay subxaanah wa tacaala mooyeen aad wuxuusan alla mooy axad kale uusan karaynin baa laga niqaashaya waqad qulna waxaanu soo sheegnay buuhi sheekhu yidhi intaasi waa labadii shuba warkooda weeye waxaanu soo sheegnay annahu uliba minhu inahu in uliba minhu baan ii qoran <clears throat> qad qulna inahu uliba minhu in uliba inay ku fiicantaa laga yaabaa waqad qulnaa waxaanu soo sheegnay annahu in tuliba minhu nabiga haddii laga dalbo maa yaliiqu wax u cunama bimansabihi darajadiisii iyo nabinimadkiisa fahadaa laa nisaaca fiih murankama taagno nabigu wax u bannaan ama rasuul la weyddiisan karo ama nin weli oo saalixa la weyddiisan karo wax dhiba inuusan lahayn murankama qabnaba waxaan isku hayno waa xuquuqdii ilaahay lahaa iyo waajibaadka rabbi lahaa in rasuulkiisi la siiyo taasaynu ka dagaalamayna walabu minhu fii xayaatihi wاlاstiغaaثaةu bihi fii xayaatihi fima yaqduru calayhi lam yunaasic fiihima axadun maxalu nisaaci iyo maxalu itifaaqi iyo wadaadduhu waxay ogolaayeen muwaxidiinta iyo waxay diidanaayeen buu rabaa inuu labo qaso iyuu doonahaya jazaak اllah khayra walabu minhu nabiga in laga dalbo laga codsado fii xayaatihi intuu noolaa wax la weydiisto iyo wاlاstiغaaثaةu bihi nabiga in la gargaarsado fii xayaatii intuu noolaa fii maa laga gargaarsado ama laga codsado yaqdiru caley nabigu uu awoodo uu qaban karo ninkan iga qabo nabi allo dembi dhaaf alle ii weddii heeli waa hawlu nabigu qaban karo lam yunaasic fiihimaa labada masale muusan ka murmin axadun aadaama muslimiinta ka mida muran lahayn ha ku wareegaysana waxaa laisku haya daliilkeeda keen famaa dakarahu waxyaabahu uu sheegay ninkan albakri shaafici alqabuuri alwathani almushrik uu sheegay famaa dakarahu laa yadulu calaa mawrid الniزaac tusi mahayo meesha laysku hayo laa yadulu calaa mawrid الniزaac ay mawطin الniزac wa maxal الniزaac meeshii laga murmahayay iyo masaa'ilka laisku hayay ma tusahayo aahaar khaarija can maxal الniزaac adila khaarija can maxal الniزaac iyo adilo aan baatilo oo daciifoon sanad ba lahayn iyo abtir buu la wareegahaya walaakin hase yeeshee haada ninkan bakriga ah akhada wuxuu qaatay lafd اlistiغaaثa lafdigaasuu qaatay wa macnaaha alcaam iyo macnihii guuda istiqaaha ay lahayd buu qaatay fa jacala wuxuu gudagalay yushabihu inuu ku shabahaya bihi bilafd istiqaaho lafdigu guud iyo guud buu qaatay ruux aadamo wax kastood weyddiisato ama ha karo ama uusan karin ha noolaado ama ha mootanaado kala qaadba ma laha macno guud buu rabaa inuu qaacida guud iska dhiso qaacidana qaacida baaila wey lianna alqawaacid alkuliya laa tubna cala masaa'il jusiya waa inaga soo maray saasuu marka rabaa buu wa haadaa dooda noocaasa in istiqaaso guud intii la qaado la ballaadhiyo oo innamaa yaliiqu waxay u cunantaa oy qabataa oy gar ku tahay in lagula doodo biman qaala ruuxu yidhi laa yastakiiu bihi axadun xayan walaa mayitan fii shay min alashyaa istiqaasada inuu ka niqaasho oo murmo waxay ninkan u fiicaan lahayd haddaan annagu aan leenahay nabi maxamed sinaba hadduu nool yahay iyo hadduu mootan yahay sinaba wax looma weydiisan karo noo duce lama dhihi karo nabi allow noo heli lama oran karo wuxuu karo iyo wuxuusan karinba lama weydiin karo haddaan dhihi lahayn markaasay gar noqon lahay ka niqaasho war waxaan taagannahay nabigu hadduu noolaa wuxuu awoodi karay waa la weydiisan karaa nabigow ii gargaar dembi dhaaf alla ah ii weydii ii hiili xoola isii nabi alla waxaan rabaa aakhiro inaad ii shafaaco qaaddo in allahu tacala annagu waan dadaalhayaa waan isku daya haddii alla yidhaahdo hawlaha noocaasoo dhan waa ogollahay wax dhiba ma lah ayib hadduu dhintay laakiin oo nabigu uu xijaabtay wuxuu waagu noolaa kari jiray iyo wuxuusan kari jirinba lama weydiin karo laa yus'alu can mayitin shay-an ruux dhintay waxba la weydiisan maayo salligaan wadaynaa diintiisa baan ku dhaqmaynaa waa ixtiraamaynaa waan jeclaanaynaa laakiin nabigu haduu xijaabtay waxba la weydiisan maayo hadduu noolaa wax kastoo aadamuhu uu karo ama nabigu u awoodo sharcanna bannaan waa la weydiisan karaa tafsiilkaasaan taagannahay tafsiilkii ka hadal ma raba inuu ka hadlayo curaba laakiin inuu geed kora waabu doonhaya sheekhu marka wuxuu idhi eh, biman qaala laa yastakiiu bihi axadun axadna ma kaalmaysan kara nabiga mana gargaarsan kara xayan hadduu noolaa walaa meyita isagoo dhintay fii shayin min alashyaa haba yaraatee nabiga wax la weydiisan karo hadduu noolaa iyo hadduusan noolaynba ma jiraan haddaan odhan lahayn bay gar noqon lahay inaad istiqaasa la wareega caddaysato wa macluumu waxaa la og yahay buuri sheekhu ana alcaaqila ninka mxuu aha caqliga leh iyo garaadka laa yaquulu haada saa odhan ahd caaqiloo odhanaya nebi maxamed gebi ahaanba hadduu dhintiya hadduu nool yahay waxba lama weydiin karo axadna odhan maayaba laa yaquulu hada cafwan fii aaxaadi alcaama caamada aadamaha yuusan hadda ku odhanayn iska daa nabiga eh ninka caaqilkaa ma odhan karo aadamaha hebel iyo hebel dadka caamada waxba lama weydiisan karo axadna odhan maayo ee ninkii hadlaya wuxuu odhanayaa caamayga muslimka waxaa la weydiisan karaa wuxuu awoodo hadduu dhintana asagaa inoo baahan warkaasuu la iman kara caamadii waxaan aan la karin oo hadal aan aysan naga mudnayn nabiga kuma dhihi karaba sheekhu leh wa macluum ana alcaaqila laa yaquulu hada fi axad alcam fadlan can الsaalixiina fadlan can اlanbiyaءi wاlmursaliin fadlan can sayidi اlأwaliina wاlaakhiriin sheekhu marka wuxuu yidhi fadlan can الsaalixiin iska badaa nimanka saalixiinta ah iska badaa ambiyada iyo mursaliinta iska badaa sayid اlأwaliin walakhiriin nabi maxamed ah beri baan ka nahaybu inaan dhahno nabigu sal ly slam waxba lama weydiin karo aan ilaaqno ilaaquna waa baail oo in la ilaaqa nabiga waxba lama weydiisan karo in la yidhaahdo wax kasta waa la weydiisana waa baail nafyiga mulaqana waa bidco salla ma laha waana inkaar waana gaalnimo ayib oo de waxba lama weydiisan karo waxaa soo geli inkaaru shafaaca inkaaru shafaacati man qaamat caleyh xujna waa kufri taasi muran ma laha idan nabiga sal slam waxba lama weydiisan karana waa baail wey waa bidco nabiga sal ly slam wax kastaa la weydiisan karana waa bidco kale iyo kufri kale wey labadaa marka ilaaq iyo labadaa araf baan u dhaxaynaa haddaan muwaxidiin nahay insha allahu tacaala oo ah nabigu sal slam hadduu noolaa iyo hadduu dhintaan kala qaadayna suubanuhu hadduu noolaa wuxuu awoodi kara ee uu kari karo ee uu qaban karo en xaq rabbi ahayn waa la weydiisan kara hadduu mootan yahay hadduu mootan yahay salawaatu rabbi laa yusclan shay waxba la weydiin maayo qiyaamo marka la soo baxaa nool marka ayada bacda alqiyaama walbacث wاnnushuur xilgaa waa la nool yahay axyaa baa la yahay la joogaa mxuu ahay aakharo kale iyo caalam kale la jooga kii ahayn oo weliba kii kale ka awood badan marka wixii lasku khasama banaan bu sheekhu yidhi ah. inkiriddeeda inkiriddeeda hadee soo maaha ma laga fahmi maayo in la nabiga waxaan lama weydiisan waa kufri cala hada ilaaq lann waxba ma awoodo waxaan lama weydiisan karaa meesha ka soo baxaysa wa fiiha inkaaru shafaacati lirasuli la sl slm inuu shafaaco leeyahay muczilo iyo khawaarij baa diiday man qaamat minhum alxujatu calayhi o inkarana waa gaaloobahaya macnahaasaan ujeednaa mhm. mhm. markaan u jeednan lena nabiga ii shafaclama waa bacda maa maata sl slm laakiin xayan hadduu iyo tira nabiga shafaacadaada waan rabaa inaad ugu darto xadiidkii baa loo daliishadaa kacbnu rabicat alaslami farigaasaa loo kala qaadahaya hadda haddaad tira nabi maxamedow shafaacadaada maalinka qiimaad ugu dartaan doonahaya hadda nebi wuxuu garanaya hawshaas ilahay baa i siiyey wa tacala waana shafca qaada laakiin tawxiidka kusoo daalo la imow as'alu muraafaqataka fi ljanna oo kala wey laakiin bacda maa maata lama ilaaqi karo ilahan baad weydiisan ilaahay igu dar miman yashfacu lahu muxamed sal slam baa lagaa raba ayib farigaasaa jira sheekhu wuxuu uhi fainahu min axadin axad ma jiro ilaa yumkinu waxaa suuragala ah, an yustaqaaa bi in la gargaarsado fii bacdi alashyaai ashyaada qaybo ka mida ah. ruux aadama ah gaalla allah ka dhigo gaalkaad qarabi ii gargaar karta war hiile oo nimankan aanu ishayno ila jilce idan axad kastoo aadama ah waa la gargaarsan karaa fakayfa afdal اlkhalqi waakramhum cala اllahi subxaanaه wa tacala khalqiga nabiga u khayr badnaa ee ilahay agtiisa ugu meeqaan badnaa maxal moodaa walaakina الnafya waxaan diidannahay annagu een inkirayno caada ila shayayn laba u laabtay ilaa shay-ayni baa fiican midka koobaad ila اlistiغaaثati bihi bacda اlmowt nabigu intuu dhintay kadib in la istiqaasado la gargaarsado ma bannaano taa waa diidanna ta labaadna wa an yuطlaba minhu nabiga in laga dalbo laga raadiyo maa la yaqdiru calayhi ila allahu tacaala iyo in nabigu intuu dhintay kadib laga raadiyo wuxuusa iyo intuu noolaaba toora mowd buu sheekhu ku qayday tandamada waa idlaaqay an yuطlaba minhu maa laa yaqdiru calayhi ila allah waa mutlaqa fii xayaatihi wa bacda mamaatihi leannu aadamuhu waxaysan awoodi karin kana baxsan alqudra albashariya ka baxsan lama weydiisan karo lannaha waa ishraak billahi subxaana wa tacaala lafdi dambaa la socdo qiimo badanoo fakayfa ida jtamaca jamiican fakayfa ida jtamaca jamiican buu sheekhu leehay qolyaha hadda jiree mushrikiinta maxay isku dareen nabiga inay baryaan bacda mowtihi kadibna weydiistaan maa laa yaqdiru calayh ila allah subxaana wa tacaala jamacuu bayna alkufrayn bay isku dareen sheekh wuxuu uhi wa amaa qowlu haulaai aljuhaal hadal dambe weeye oo sheekhu waxyaaba badan buu xadfahayaa kitaabkii istiqaasado dhan buu ku wadaa marka mar mujalladka koobaad wax ka soo qaadi marka dambe talkhiis badan buu wadaa marka hadda wuxuu ku jiraa safxada lix mujalladka labaad meesha hadallaha hore mujalladka labaad koobaad ku jireen afar meelaha taqriiban wuxuu idhi sheekhu wa amaa qowlu haulaai aljuhaal juhaashu sheekhu ka hadlaayo waa mushrikiintii qabuuriyiinta wasaniintii baata sheekhu taabanaya wa amaa qowlu haulaai aljuhaal qolyahan juhaasha ah hadalkoodu fahwa yastalzimu wuxuu keensanayaa alriddata can iddiin diinta in laga baxo maxay yidhaahdeen nabigu waa la baryi karaa maa yaqdir wamaa laa yaqdir calayhi kulli waa la weydiisan waa la tuugi waa la magangeli waa la maciinsan fii xayaatihi wa bacda mamaatihi ilaaqan warkaasay la taagan yihiin warka noocaasa sheekhu wuxuu yidhi yastalzimu iyo walkufri in lagu gaaloobo birabbi alcaalamiin iyo caalamiinta rabbigood in lagu gaaloobo walaa rayba shakina ma laha anna asla qowla haaulaa'i kuwahan kuwan warkoodu asalkiisu inuu ka yimid huwa min baabi الshirki biاllahi alladii huwa اlkufr اladii laa yakfir اllahu tacaala wuxuu uhi waxaanan muran lahayn oo nin walbo diinta yaqaana uu garanaya warka ay la taagan yihiinee ah nabiga waa la baryi karaa hadduu dhintay hadduu noolaana wuxuu kari kari wuxuusan karinba waa la weydiisan karaa waaba ilaah kale warka asaga ah waa aslu shirki billahi subxaana wa tacaala marxaba waa taagan tahay yani nimankan xadgudubkoodu waa zaa'id wey sheekhu muxuu ka hadlayaa in qowlkoodu u yahay aslu diin lmushrikiin huwa min baabi shirki billaah ilaahay oo loo sharig yeelo weeye shirkiga anaga soo marray xaqiiqa ahaan asharciya waa ibaatu ibaatu maa yakhtasu bihi rabi subxaana wa tacala liaxadin min alkhalaa'iq ilahay wuxuu goonida la yahay xaqa khaaska u leeyahay oo aadama la siiyo wey ama makhluuqaadka alla siiyo ducada allah khaas u leh maa laa yaqdir calayhi alkhalaa'iqu allah khaas u leh nadarka allah khaas u leh istiqaasada allah khaas u leh idan ah, muxuu ahaay qaybta khaaskaynu u jeednaa xuquuqdii u rabbi lahaa cibaado allah keliga iska leh baryo iyo tugmo asagaa iska leh magangelyo iyo miciim allah iska leh subxaana wa tacaala sheekhu tii buu ka hadlaaya alladii shirkigaasoo huwa alkufru gaalnimo ah اldي ka لmadaasu laa yغfir الlah taعala rabi usan dhaafaynin faإn اllaha subxaanaه و taعalى qaala fii kitaabi ilahay kitaabkiisa wuxuu ku yihi وqaaluu qowmka nuux waxay dhahdeen laa tadaruna haka tagin aalihatkum وlaa tadaruna wadan وlaa suwacan وlaa yaquuثa وyacuqa وnasra وqad adaluu kaثiira aayaddaasuu sheekhu soo qaatay in badanna sheekhuu soo celiyay aayaddaani waqad qaala hayru waaxidin min asalaf hal nin wax ka badanoo taabiciinta iyo saxaabada waxay yidhaahdeen haadihi wad iyo yaquuث iyo nasr mxuu ahaaye iyo eh, iyo suwaac kulli waa maxay ma aha dhagaxyo ma aha maxay ahaayeen asmaau qowmin saalixiin dad wana wanaagsanaa oo culamo ah oo la khayr ahaa magacyoodida wey kaanuu ahaayeen fii qowmi nuux xilligii nabi nuux qoomkiisii bay noolaayeen qablahu bay jireen wey bacdahu tolku ka dhashay bay ka soo jeedeen falamaa maatuu markay dhinteen nimanka sulaxada ahaa cakafuu calaa qubuurihim qubuurtoodii dul fadhiisteen inay ku daydaan awgeed sheekh hebel halkan ku xabaalan buu dugsanhayaa wuxuu leeyahy ninkan soo sheekh maaha siduu cibaadaysan jiray ilaahay u baryi jiray u salaatu leyli jiray u soomi jiray u cibaadaysan inuu ku daydu doonahaya cakafuu calaa qubuurihim liliqtidaa'i bihim uma sawaruu waxay sawireen tamaaiilahum sawirkoodii bay taallooyin ka dhigeen sheekh hebel suu ekaayoo taalloah taaladeenna xaawo gure iyo mxuu ahaye mxuu ahaye xaawataaka iyo dhagaxtuur iyo axmed gure iyo sayidkii iyo hawlihii oo kale wey oo hadhow markay nimanka duqayda yaqaanaa lee'daan carruurta yaree soo kaay dhallintii soo kacday oo shaydaan ku yidhaahdo aabbayaashiin bahallahin ay caabudi jireen wuxuu ka dhaadhicinaya taalooyinka waxaa la dagaalamay taasa kow ka ah uma cabaduuhum markaasay waagii dambe caabudeen way caabudeen wayba baryaanba nimanka hore maxay lagu daydo kuwii dambe waxay dhahaan taallooy inoo sameeya ilan hadda qabrigu waxba kama muuqanaya sawirkoodaan bannaanka inoo so dhiga saan u xusuusanno albunnadeeni weeye qaybo ka mida ayib sawirkii marka laga tegay waagi dambe baa la caabudayba waa saas wey waqad dakaruu waxay sheegeen salafku daalika arrinkaas bicibaaraatin weedho kala mutaqaaribatin isku dhow fii kutubi alxadiidi baa lagu sheegay kutubta xadiidka watafsiiri baa lagu sheegay wa qisas alambiyaa iyo kutubta laga qoray taarikhu اlumami laga qoray walambiya kama dakarahu اlbukhaariyu fii saxiixihi wa jamaacatun min ahli اlxadiid sida bukhaari u sheegay qisadaani fii saxiixi ugu sheegay iyo koox kaloo muxadisiin ayana kutubta ku sheegay idan hawshu ma aha weeye sanamku asalkiisu inuu dhagax layska maaga yahay laatii cuza xataa waa soo marra inay ahay niman carbeedoo qiimo badnaa oo xujaajta ixtiraami jiray oo marti soori jiray oo waagii dambena lagu aafoobay waa soo marray wqad amara allahu tacaala nabiga ilahay wuxuu amray inuu yidhaahdo qul inamaa ana basharu milukum anugu waxaan ahay bashar idinkoo kale ah yuuxaa ilay waa la ii waxyooday annamaa ilaahukum ilaahun waaxid allaha iyo macbuudkiinna xaqee dhabta alla keligii weeye wax kale ma jira la ii sheega anuguna bashar baanahay hadda waxay rabaan suufiye iyo mushrikiin wataniyiinta waxay doonayaan ikhraajuhu min xiyaz اlbashariya ilaa mxuu ahaayey xiyaz alilaahiya wاluluhiya ilaa uu yidhi mxuu ahaa ninkii ahaa busayri dacma dacat الnasaara fii nabiyihimu waxkum bima shiئta fiihi madxan waxtakimi nabiga wuxuu yhi sal ly slam nasaaro nabi ciise waxay ku sheegeen ha ku sheegeen kana tag hawsha ayada ka tag dac madacatu nasaara fii nabiyihimu ka tag buu idhi nasaaro waxay ku sheegeen nabigooda inaad tiraa nebi maxamed waa ilaahay tiraahdo ama aad tidhaahdo waa wiil ilaahay ama aad tiraahdo mxu alibnu warabu ayib wlqudus waxaa weeyaan waa ilaah waaxida tiraahdo hawlahaasi ka fogow waxaa doonta laakiin nabiga ku sheeg intaa waxaan ka ahaynoo dhan ba nabigu tiribu ayib haddaad toonta addunkao dhan baad maamushaadheh fa inna min juudika adunya wadarataha wa min culumika cilmu lawxi waalqalami halkaa la mar marka waxaa doonta sheeg in lam takun aakhidan eh, mxuu ahaay eh, eh, markuu ka hadlaayay nabigu baryahayay in lam takun fii macaadi aakhidan biyadii fadlan wailaa faqul yaa zallat alqadami maalinka qiyaam haddaan nabi maxamed adugu ii badbaadin oo intaad i qabato aan janno ii gelinin waa ii dhammaatay buu mar wuxuu leeyay isku magac baan oo mar haddaan isku magaca nabi maxamed albusayri baa leedaha asagoo maxamed bin cabdillahi alqurashi alhaashimi weeye maxamed in la cadaabo suuragalba ma aha marka nabigu waa qaban hayaa sami baan jannadu i geynhaya waxyaa badan noocaasoo bakti ah ayuu la soo wareegaystay waxay la gaadho inuu yidhaahdo nabi mxmed sal slam mucjise la siiyeyba uma qalmin nabigu fadligiisii iyo sharaftiisii iyo meeqaankiisii iyo isuma dhigmaan mucjize la siiyey qur'aanku waa bahdire rasuulka mucjiza kaafiya ma aha kalaamka ilaahay in nabiga mucjizo looga dhiga ma bannaanayn saxna ma ahayn laakiin waa dhacday buu leeyahy low naasabat qadruhu cafwan low naasabat qadrahu aayaatuhu cidaman axya smuhu xiina yudcaa daaris aramami buu leeyahy aayaadka iyo mucjizaadka nabiga la siiyey minha alqur'aan bay shuraaxdu leeyihiin kulligood asuufiya ashaarixiina likalaamihi waxay dhahdeen qur-aanku u jeedaa hadday u qalanto low naasabat qadrahu aayaatuhu cidaman axya smuhu xiina yudcaa daaris aramami wuxuu leeyahay haddii mucjizada nabiga la siiyey iyo isagoo isu qalmi lahaayeen maxamedowba marka la yidhaahdo dadka dhintay baa soo noolan lahaa haddii may dhintay bismi illaahi maxamed la yidhahdo kor buu u kici lahaa ku kac bibarakati muxamed waa noolaan lahaa dadkii dhammaaday ee shuhadaa uxudin iyo bayca mxuu ahaay ilaa muslimiintoo dhanba kulli way soo noolan lahaayeen haddii magaca nabiga lagu tufo buu leeyahy laakiin nabiga magaciisa marka la sheego maxaysan dadku usoo noolaanaynin amwaadda ah dhibkaa wuxuu ka yimid mucjisada nabiga la siiyey baan u qalmin asaga halkaasay la gaadhay baashu marka haddii nabiga laga saara bashariyadii diinla'aan iyo kufrin baa soo boodi qul inamaa ana basharu milkum yuuxaa ilay annamaa ilaahakum ilaahu waaxid alaaya fayaquulu hada daallu asalka saasaa ku qoran laakiin anaga hadda waxaa ii dhigaan fayaquulu ahlu dalaal isku mid un wey ahlu dalaalku waxay leeyihiin haadaa yaquulu huwa nafsa haadaa yaquuluhu huwa yaa odhanhaya inamaa ana basho nabigaa dhihi kara leeyihin inamaa ana basharu milukum anoo bini aadan baan ahay bashar baan ahay waan asiibi waan gafi inakum la takhtasimuuna ilay hawlahaas nabiga iska leh laakiin inagu haddaan muslimiin nahay nabigu waa bashar waa bini adam ma dhihi kara u fiirsa hadda haadaa huwa nafsuhu asagaa naftiisa odhan kara inuu yahay bashar sheegi kara wa amaa naxnu falaysa lanaa nooma ahaanin an naquula huwa bashar ma dhihi waa bashar muxuu ya waay malaa'igba bal naquul wax ka daran weeye mala'ig muxuu yahay bal naquul waxaan odhanayna kamaa qaala fulaan wa fulaan waa wadaaddo oo mushrikiina warkooda weeye oo maxay dh wadaadayna waman zacama ruuxii sheega anna muxammadan basharun kulluhu faqad kafar ruuxda muxamed waa bashar bini aadam kulligiiba ilaahay fadlio karaamiyo waxay ku dejiyey ninkii dhahda waa gaal bay dheheen halkaas wadaadda halkaa taagan markaad bal wax weydii wuxuu uhi sheekhu wahaadaa yaquuluhu qowmun minhum sidaa waxaa yidhaahda qolyihii suufiyada ka tirsan wahawa tashabuhum biqowli nasaara waxayna isku ekaysiiyeen oo ku daydeen weedhiya caqiidada nasaaree ahayd filmasix alayh salatu salaam ah, nabiyullahi ciisa waxay dhaheen waa murakabun min jusayn jus ilaahnimo ah iyo gobol bini'aadanimo ah waa murakabun min jusayn jusun eh, markaa ilaahi ah iyo jusi bashari ah baa laisu geeyey marka ijtamaca allaahuutu eh, maca annaasuut fa saara almasiix warkaasay la soo istaageen subuuxadha nabi maxamed bashar lama dhihi karo ayib waa bashar khaalis ah, lama odhan karo yaquuluna waxay idhaahdaan markaasi qolyaha nasaarada huwa laysa basharan kullahu nabi ciise kulligii bini aadan ma aha bal masiixu cindahum cinda anasaara nabi ciise cinda anasaara waa ismun yatanaawalu allaahuuta waannaasuuta annaasuud waa binaadnimada insaannimada alinsaaniya walbashariya laahudkuna waa alilaahiya labadaa macno wa socdo wey bal ilmasiix cindahum ismun wayatanaawalu ee xambaaranaya ama wada gaadhaya allaahuuta ayililaahiya iyo wnaasuuta ayilbashariya marka nabi ciise ma aha bashare ciise marka waa ism mutadamin limacnayayn labadaa macno alilaahiyati wاlbashariyati bihi jamiican ama alilaahiyatu wاlbashariyatu bihi biciisa bay ku tacalluqdaa jamiic si wada jir ah wowga meesha ku jira khaa wey alilaahiya wاlbashariya waa tafsiir lلnaasuuti wاllaahuut wowduna khaa wey whada yaquuluhu aa'ifatun sidoo kale waxay yidhahdaan daa'ifatun min hulaati الsuufiya koox baa tiraada ka mida suufiyada kuwooda antaraaray ee xadka ka baxay iyo washiicati shiicada hulaadooda sidaa yidhaahda ayb sheekhu wuxuu idhi marka yaquuluun waxay yidhaahdaan biitixaadi illaahuuti ilaahnimadii baa la midowday iyo wanaasuuti fi lambiya ilaahnimadii iyo basharnimadii baa isugu tegey ambiyada iyo wsaalixiin kamaa taquulu nasaara fi lmasiix waa sidaas waxyaabahan kufriyaadka iyo shirkiyaadka iyo caqaa'idka xun boqolkiiba siddeetan suufiyadu ay wataan iyo shiicadu qaybtooda ulaada ah asal waxay ka soo jeedaan min almushrikiin min alnasaara min alyahuud min albaطiniya malaaxido halkaasay ka timid wax dhaqan islaam uu leeyahay shuqulkuma laha wa naxnu naclamu bidaruura hadal kale weeyo hadda ka cahaya asna uu meel kale sheekhu ka soo gaabiyo faqra dambe uu ku keenay sheekh islam ibn taymiya wanaxnu naclamu bidaruura si yaqiina waxaan ognahay yaqiin min diin اlislaam wa min shariicati اlislaam ana الnabiya suubanuhu salى اllahu alayh wali wasalam lam yashrac oo ma jidaynin liummati ummadiisa an yadcuu inay baryaan axada min alamwaat ruux dhintay inay baryaan waa yaqiin cilmi qaطci ah laa yaqbalu الshaka walaa yaxtamilu الrayb waa maxay inaan nabigu ummadda u jeedaynin axad aadamoo dhintay in la baryo lalambiyaaa ambiyuusan nabigu u jeedayn in la baryo wala saalixiina walaa hayrahum saalixiin iyo hayrkood iyo ambiyo axad aadamoo dhintay in la barya nabigu muusan ummadda u jedayn bilafdi istiaatati walaa hayriha oguma jidayn inay baryaan oo isticmaalaan istiqaato aina akhina yaa shifaa'a quluubina wacanii yaxawil maa siwallaahi wadfaci halumu aala jilaani bidikri lawhi hanuuni hwlaasagaaba lagu wadinhayaa dikri allah iska laha soo maaha udkuru llaha dikran kaiiran maxay dhahdeen waa in lagu dikriya jaylaani halumu aala jaylaani waa inta asxaabu اljilaaniyiin bidikri اlgawhi hanuuni ayib marka algaw waa cabdulqaadir aljaylaani caawadhan asagaa lagu wardiyo asagaa lagu wardirhaya sida kitaabka qur'aankaaba lagu celaysanaya iyo muxuuha adkaartii baa loo akhrinaya halkaasay baashu gaadhay laa bilafdi اlistiqaaثati walaa hayriha kama anahu lam yashrac suu nabigu u jidaynin liummatii ummadiisa assujuuda limayitin muran miyaan ka qabnaa wey nabigu inuusan ummadda u jidaynin ruux dhintay in loo sujuudo maya sidoo kale in axad dhintay la baryo ama lafdulistiqaasa lagu baryo ama weer kaloo lamida lagu baryo oo macno duca qabta ama keenaysa intaba nabigu inuusan jidayn yaqiin weeye inuusan ummadda u jidaynin walaa ilaa mayitin mayid xaggii in loo sujuudo in asaga dartii loo sujuudo oo qasadka iyo danta iyo niyada asaga laga dhigto iyo in alaa jahati loo sujuudo midnaba ma jidaynin iyo wanaxwi daalika wixii la halma bal naclam waxaan ognahay yaqiin ahaan annahu nahaa nabigu ummadda inuu ka reebay can kulli haadihi اlumuur umuurtan oo dhan ba nabigu ummada inu ka reebo وأna ذalika min الشhirki arinkan inuu shirki ka mid shirkigu ka tirsan yahay ashirk abar wy ashirk الأكbar ayuu ka tirsan yahay اladii shirkigaasu xaramahu الlah وarasuuluه ilaah iyo rasuulkiisu ay xarimeen salى الlahu عalيه alي وsلم idan nimankan marka shirkiga asalka ahaa ee kufriga ahaa ee diinta lagaga baxayey ee mushrikii alcarab ay ku mxuu ahaay ay ku dhici jireen ayay kuwa ku dhaceen rid iyo kufri buu hadalkoodu dhalinhayaa wixii gaalo aaminsad bay aaminsan yihiin acyaantooda ma la tagfiirinhaya lafahoodii maxaan ka samaynaa sheekhulislaamow tiibuu ka hadlaya wuxuu inuu gaalnimo yahay oo diinta lagaga bixi oo uun islaamka shuqul ku lahayn sheekhu waa soo laakiin ruuxii asagu hawsha sameeyey cudurdaar ma leeyahay sheekhu waaqiciisii buu ka hadlayaa khaas ah marka la marayo aqwaasha ahlucilmiga haasatan shaks ibnu taymi raxmat ullahi tacaala dhowr arrin waa in ardaygu ku baraarugsanaada kow qowlkan bacdamaa uu sheekhu sharxuhan uunu gaalnimo oo kufri yahay oo diinta lagaga baxayo oo ridda iyo khuruuj min almilla iyo kufru birabbialcaalamiin uu yahay sheekhu icdaar buu keenaa uu keenahayo horta waa ra'y min aaraa'i ala'imma a'immati almuslimiin waa qowl iyo ra'yi uu qaba imaam min a'immati almuslimiin laa aqala walaa waa inaadan shay kasta xadkiisa aadan ka saarin aayadna ma ah xadiidna ma aha ijmaac muslimiinna ma ah waa imaam ijtihaadkii weeye qiimahaas qodobka waa inaan xadkiisa aan la dhaafinin haddii hadalka sheekhu uu adile iyo qawaacid diineed ku dhisan yahay fa biha waa nicmat hadduu khilaafo waa loo cudurdaari asaga lagu xadgudubi maayo qodobka labaad ee muhiim ah waa an yakuuna calaa baalin minka waxaa weeye nabigu cafwan sheekhu waaqicuu noolaabu qiimaynhaya xaalad waaqic asagu noolaa oo uu soo gaadhay oo uu joogay dad joogay buu qiimaynhayaa niman ilaa qiyaami saaciban doonaa kama hadlaayo dad asaga ka horreeyo oo qurumo hore jirna kama hadlaayo waaqicu marka asagu taagnaabuu qiimaynhayaa waaqicu sheikhu markaa noolaa dadki joogay iyo kuwa hadda innagu aynula joogno hadday isku xugum noqdaan ood is-ilxaaqiso falamru waadixun falaa nuqnuqa fiih haddii faariq mu'aira kuu muqdood kala qaadana isna war caddaaday waaqicuu sheekhu ku noolaa waaqic u hadheeyey jahli iyo shirki iyo kufri iyo diinka bax ayuu ahaa ummaddana waxaa u badnaaba inta islaamka sheegatay xilliguu sheekhu noolaa ashirku baa u badnaa albidac waalkhuraafaat waxa caamada sheegta xataa culummadii in la helay nin sunni ah oo muwaxid ah kalkibriit alaxmar buu ahaa bal xilliguu sheekhu noolaa lama soo guuri nin asaga oga horreeyey misalkan u ka lama soo guurinin masaa'ilkan inay shirki iyo gaalnimo yihiin oo diinta lagaga bixi oo dadka maanta muslimiinta jooga ay dhaqanka gaale iyo mushrikiin alcarab la mid yihiin asaga iyo ardaygiisa ibnu qayim baaba u horreeyeyba ilaa ibnu qayim uu yidhi gurbat اlislaami اlyowm ashaddu wa acdam min gurbat islaami fi sadr اlأwal bada alislaamu hariiba nabigu waa hadday ka daran tahay bu halkaasay la gaadhay asaga iyo laba wadaadoo kale saasay ahay meesha maanta aad helayso fii kulli balad meel kastoy muslimiin joogaan waxaa jooga طaa'ifa muwaxida tadcu ila اtawxiid wa muxaarabata shirk iyo weliba hay iyo jamciyaad hawshaa u taagan iyo wadaaddo ku xabiibtaadh iyo habeen baa taagan meesha waagaa hore <clears throat> ibnu u ahaa tuka cambaarle tuka cad qabta ay ahayd marka waaqicii sheekhu xilligaa uu noolaa uu qiimaynhayay ha iiga dhigin qaacida kuliya tuطabaq calaya wa calayka wa calaa hayrina wa calaa jamiic اlasminati wاlamkina taana waa in lagu baro muhim jiddan wey ayadoo sidaa tahay haddana waaqiceenna kiisi ma ilxaaqinaa mise ilxaaqin mayno waa mas'ala takhdac lilijtihaadi الsaa'iq waan laisku khilaafi karaa dhibka laakiin maanta jira waxaa weeye ninka yidhahdo kuwa maanta jooga waa mushrikiin cudurdaarna mala gaalo waaweyn weeye waa in lagu jihaado waa takfiiri haali weeye oo adu maxaa tahay adu maxaa tahay ninkii mushrigeed ogeyd inuu shirkiga gaalnimo ku dhaco kufri dhex taagan yahay waxaanu isku waa loo cudurdaaro iyo loo cudurdaari maayo marka khuluwi xagee ka yimid ninka waxaad aaminsan inuu gaalnimo ku jiro oo kufri u dhex fadhiyo oo waxaan shirki yahay haddaabaad tiraada waxaan gaalnimo maabaan ku tagfirinhaya adiga wadaadka duubka weyn baabaan kaa bilaba intaana caamayga aadin haddaad waxaan gaalnimo ma aha ilaahay khayrkii la barya gaalnimo ma aha sheekh cabdiqaadir oo la gargaarsada gaalnimo ma aha ilaahay kiyrkoo loo gowraco xoolo loo gowraco gaalnimo ma aha qubuurtoo lagu dawaafoo loo sujuudo gaalnimo haddaad tiraado adaaban kaa bilaabi waxaynu iskuina waxay ahayd dadkii sameeyey maxaan ku samaynaa magaalaa murtadiina mushrikiina mise waanu cudur daaraynaa liljahl lilta'wiil lilkhaa likada waxaa dudnaad u kushe mawaanici dhowrkaay taa waa masla tadac lijtaad saaiq adu haddaad tira ucuudaarina in lagu cuudaaro xaq baad u leedahay wax kala muuqanin iyo darro kalood wado in laguu khilaafana garbad garba garbaa loo leeyahay laakiin inaad agu anu kaar waxaan qabinaya haali baa tahay takfiiri adugu lagu dhibiyey maxaa tahay ahlulirjaa'i waljafaa jaafi baa tahay taraku diin alislaamiya ka hawbi saabiriyin siday slafku dheheen in alirja diinu yuibhu muluk bui amed ambal in alirja diinu yuxibhu lmuluk waa diin boqoradu ay jecel yihiin boqoradaa jecel waxaa noqonay muslim caasia dhib ma laha xaal mastuur in allah afuur raxiim weeye boqorku waa iska fiican ummatu maxamed ummatu marxuuma hada diinun yuxibhu lmuluk bui axmed ambal sa weeye boqorada la shaqeeya fadhiga fadhigan fadhi boqorra difaaca wey hadda marka dawaaqiit lcarab wa murtadia alcaalam alislaami ee xukaamta ah nimanka maanta difaacya daba taagan ee ku nafbaxay waa quuma waa almurjia murjaiya jahmiy wey alxadaadiya alrabiciya almadkhaliya nimankaas warkood yaa u badan iyo in ashaaciro ayagu diinba aan fahansan horaanba bidcay baabi'isay iyo mushrikiin wataniyiinoo suufiye ah waxaasba weeyeba ama almuwaxiduuna alkhulas nimanka birta mxuu ahay gaashaanka nimanka u daruray wey ninka tabarwayna waa ka bari laakiin uma nacamleeyo nimanka marka yasmaanka ama kool bukiska ah ama dacaska u noqday lidawaaqiit alcaalam haaulaa almurjaa waljahmiya aada laskaga ilaaliyo sheekhu taasuu ka hadlaya qodobka falyakun minka calaa baal qaacidada saddexaad ee aan jeclahay marka la marayo aqwaalu shekh islam ibnu taymiya fi licdaari biljahl iyo wixii la halmaala sheekhulislaam calaa daahiri aqwaalihi markaad fiiriso usuusha shanta ah shahaadataanka salaada soomka xajka zakada afarta shantaa rugni isku meel buu mariyaa isku meel buu mariyaa ruuxii ku koray marka meel jahligu ku badan yahay ka baadiyatin baciidatan can اlcilm aw fii daari kufrin walam yajid man yucallimahu mxuu ahay sharaac اlislaam ama muxuu ahay mar dhoway soo islaamay wixii khata diineed ay ku dhacaan lijahlin aw lita'wiilin fii tilka اlusuul اlhams sheekhu waa u curdaaraa isku meel buuna maryaa sida ka maqan daahiru aqwaalihi ninkii laakiin isagu qadiimu lislaama ah. daar islaamna ku soo koray waddan islaamna ku soo koray masaa'ilkan waaweyn iyo wixii la halmaana ku khaldama jahlan aw ta'wiilan wuu takfiiriyaa tafriiqaasuu sheekhuu leeyahay mar waxaad arkaysaa isagoo kala qaadaya bayn almasaa'il alkhafiya walmasaa'il aljaliya xagga culummada oo mutakalimiinta ayagu hadduu u arkaba ma kala qaado almutakalimuun iyo nimanka cilmiga sheegta hadday mas'ala jari ku khaldamaan hor ka tagfiriya marxaba <clears throat> ragga la halmaala wuxuu yidhi wahada ida kaana fi lmaqaalaati alkhafiyati waxaa la odhanhayaa ninka ku dhacay waa mukhti'un daal waidaa uqiimat calayhi اlxujatu yukafar laakiin waxay ku khaldameen fii usuulin cidaam wa masaa'il jaliya bay ku khaldameen fa kaanuu murtadiin way xukumeen murtadiin yihiin waxaan soo marray markuu xataa caamada caamadii maka joogtay ee jinka wax u gowrici jirtay ee xoolaha u gowrici jiray wuxuu ihi waa murtaduun laa tubaaxu dabaa'ixuhum walaa yajuusu nikaaxu nisaa'ihim wuu soo takfiiriyey sheekhu mar waxaad arkaysaa asagoo markaa caamo xataa takfiirinhaya fi masaa'il shirki alabar asagoo culummadii caamadii kala qaaday asagoo ushuu shanta isku meel marinay waxaasoo dhanba waa taqyiim liwaaqicihi iyo dadkii markaa uu ku noolaaba qiimaynhaya hadal iskhilaafsana laga dhigi maayo waxa aan odhanaynaa waa xaalado kala duwan iyo wakhtiyo kala duwan iyo dad kala duwanoo sheekhu uu qiimaynayay ninkii ku dhagaa takfiirkii sheekhu uu takfiiriya caamadii maka joogtay ee jinka wax u gowrici jir sida abbaseeraheenni iyo fuqbaralaheenni iyo mingiskeenni oo kale wuxuu odhanhayaa caamada shirka ku dhacday jin wax u gowrici kulli waa la gaalayn kamaa kafarahum shaykhu lislaam fii iqtidaa siraad almustaqiim limukhaalafati asxaab aljaxiim ninkii fiiriyo takfiirkiisa sheekhu eh, lilmutakalimiin aladiina akhta'uu fii usuulin cidaam wuxuu leeyahay ninkii cilmi sheegtay ku khaldamay fii masaa'il jaliya daahira horaha laga takfiiriyo marka ilaaqaas labada dhinba sax ma aha sheekhu xaaladda uu ka hadlayo waa in la ogaado la daraaseeyo abcaadda la ururiyo kadibna la soo saaro mxuu ahay wuxuu sheekhu aaminsan yahay xilliguu sheekhu noolaa wuxuu aaminsanaa dadku badankood asalkan shirkiga ku saabsan iyo cibaadatu hayrillaah inay tahay mas'ala mundarisa ah, ummadda ka xaab saartay duugowday ummadduna an weli xujada aysan gaahin in badanoo ka mid ah dad yar uu takfiriya waa jiraan laakiin badankood qaabkaasoo la dhaqmi jira hadalkatibshada ka hadlaya qawaacidda waa in la xusuusta insha allahu tacaala <clears throat> sheekhu wuxuu yidhi marka walaakin likhalabat اljahl jahliga badnaanshihiisa awgi iyo waqilat اlcilm cilmiga yaraanta awgeed biaahaari اrisaalati risaala nabi maxamed raadkeeda uu yaraaday jaahil baraadkii nabi maxamed uu ka tegay ee diineed ee tawxiid ee islaamnimo baa baaba'ay aad buun u yaraaday fii kaiiri min almuta'ahiriin in badanoo qolyihii dembeeye ka mid a lam yumkin suurogeli mahaya buu takfiiruhum in la gaalaysiy bidalika arrinkaas iyadoo wuxuu ay gaalnimo tahay ayaga inaan gaalaysiina suuragal maaha bur maxaa yeelay liqilat اlcilmi walighalabati اljahli biaahaari risaala xataa yubayana lahum ilaa loo caddeeyo maa jaءa bihi rasuulu rasuulku wuxuu la yimid looga caddeeyo mima khaalafu wax ka soo horjeeda khilaafsan <clears throat> walihaada sheekhu wuxuu uhi saa darteed qaacidada guudna waannu soo sheegnay asalku waxaa weeye in masaa'ilka diinad la kala qaado loo kala qaado masaa'il macluum min addiini bidaruura iyo masaa'il khafiya mxuu ahay daqiiqa min masaa'il alculamaa'i walkhaasa masaa'ilka jeliga shahaataynka wixii ku tacalluqaa ka mida salaadaa ka mida iyo xajkii sakada ka mid a zinada khamrada ribada beenta meytada laxmu lkhinsiirka iyo fawaaxishta wixii la halmaao dhanba almasaa'il alظaahira min alwaajibaat wاlظaahira min almuxaramaat ee macluum min addiini bidaruura ruux islaam ku soo koray uusan ka jaahil noqon karin inuu isdanaasacayaba mooye ninkii ku khaldama ama ka jaahil noqda waxaa weeyaan hadduu daar islaam ku soo koray qadiimu lislaamna uu yahay oo waa hore uu islaamay waa dhowe nin soo islaama uusan ahayn ama uu ahayn ruux ku koray baadiya baciida aw fii daari kufrin waxaan leenahay horay baa laga takfirin hada huwa alasl asalkaa guud waa qaacidaad ka indilaaqayso laakiin cinda alijraa waalqadaa'i calaa shaksin mucayan waxaa laga yaabaa in markaad baxsi samaysa aad u cudurtaarto oo ay noqoto markaa jusiya mustatnaa min qaacidatin kuliya laakiin asalka waa inaad ka indilaaqdo idaa kaana shaksu qadiima alislaam miman nasha'a fi daari اlislaam waxaan leenahay masaladuna ay tahay mas'ala jaliya daahira mujarad uu ku khaldamo la gaalaysinaya mujarad uu ku khaldamo zinu ku dhacay waa sidee baa leeyihi ilaahay inuu xarimo war oma haya buuri goormuu rabbi xarimay ma xaaraan baa waxaan leenahay qaa'im baa tutuga mucaanid ah isdanaas diinta ku ciyaarahaya leexadaa lagu saarahaya ilaa an tatuuba leexadaa lagu saarahaya haddii laakiin ruuxu uu yahay miman nasha'a bibaadiyatin baciidatin can اlislaam wاlmuslimiin aw nasha'a fii daari kufrin aw aslama xadiiثan ninkaasi waa lagu cudurdaari jamiica masaa'il اddiin hadduu ku dhaco waa lagu cudurdaari marka loo caddeeya kadib baa la tagfiirinaya hadduu sii dhaga adaygo amaa ninka isagu qadiimu lislaam ahaa wanaashi fi daari lislaam ahaa mas'ala khafiya umbaa lagu cudurdaaraya masaa'ilka kale bimujarad uu ku khaldama asna seefta ku khaldamaysa istitaaba lagu samayn mawaajiba misama waa masalo kale ninkaa yukafaru bimujarad alwuquuci fi اlkufr liannahu qadiimu lislaam wanaashi fi daari اlislaam tafriid baa ku dhacay waa muqasir can طalabi اlcilm watamakana min alcilm cudurdaar ma laha ninka asaga xaggiisu dembigu ka yimid asalka waa asalka guud ay ka duulaan culammada badankood ay ka duulaan wey laakiin aima dacwa najdiya tafsiil labaad bay leeyihiin ayagu waxay leeyihiin nimanyaa isku khasira salaada iyo soonka iyo zinada iyo howlahaasi masaa'il ayagu lacib saqiira wey naxnu laa nacduru axada bijahlin walaa bita'wiilin fii asli اdiin asli diin waxaa loo yaqaana axadna ugu curdaari mayno aslu diino maxaa tahay laa ilaaha illa allah ilaahay keligii in la caabudo meel ya ruuxii kaga dhaca o dhammaatay ninkii la yimaada maa yunaaqid asalkan cibaadat اllahi waxdah laa shariika lah anlaa yucbada ila اllah ninkii la yimaada maa yunaaqidu hada اlasl igada shirkiyaadka asqarka ma rabo maa yunaaqid hada اlasl min ashirki اlakbar ninku dhaca yukafar bay la kala qaadi maayo aslama qadiiman aw xadiian nasha'a fi daari islaamin aw daari kufrin lama kala qaadayo aslu diin weeye maxaa yeele mushrikii alcarab wixii lagu gaalaysiiye salaaday tukan jireen ee kastoo ilaha yidhi wamaa kaanat salaatum cinda albayt ilaa mukaa tasdiya way xajiyi jireen sadaqaad bay la bixi jireen qaraabaday xidhiidhin jireen way cumraysan jireen nikaax saxan bay yaqaaneen gowraca qayba alla u bay lahaayeen inta acmaale la timaadaan iyadoo mushawaha ah iyadoo qayba ka saxanba waa la iman jireen laakiin maxay eedeen ashirk shirkoodu weliba ma ahayn shirku listiqlaale maa nacbuduhum ila liyuqaribuuna ilaahi zulfa wayacbuduuna min duuni illaahi maa laa yaduruhum walaa yanfacuhum wayaquuluuna haulaai shufacauna cind allah shirku tashafuc wa tawasul ayuu ahaa innagu waxaanu la nimid ciyaadan billahi la yimaada mushrikiinteennu shirku listiqlaal ducaau hayr illaahi mustaqilan rasuulka ii gargaar sheekh cabdilqaadir adeeg awliya allah khidmee kan samee gaala jabi miciin magangelyo addoommo ilaahay la magan galahay si toos ah carabuleed bataa kuma dhicinba mushriki alcarab lam yabluqu ila da ad ma aysan gaarinba adkan asagaa culmadu waa caddeeye marka waxay dhn ama dacwa najdiya maba haynaba wanataxadaa bay dh in la keeno asalkan ummadda axda ugu cudurdaartay hadallaha shekh islam o way ta'wiiliyaan waxay u kala aqwaashiisa kale ku fasiraan meelaha kale sheekhu u tafsiiliyey masaa'il khafiya masaa'il jaliya iyo itlaaqaadkiisa ku fasiraan qowlkiisa mulaqa ah ama mujmalka ah naruddu ilaa mubayanihi wa mufasarihi bay leeyihin halkaasay ugu la mareen waa ra'yi ay leeyihin culummadaas in laga niqaashana u baahan tahay sheekhu marka eh, qadiyadaas waa in lagu baraarugo tafriiqaas waa asal jahliga marka xaggaasan uga labaynaa jahligu aljahli fii masaa'il اddiin inay macluumin diini bidaruura tahay inay masala khafiya tahay daqiiqa baan u kala qaadaynaa ama ta'wiilku ta'wiilku asagoo shuruud buu leeyahay waa nooc min aljahl tawiilku waxaa shardiga an yakuuna lahu musawqu min alua inaad tawiilkaadu tawiil sharcigu aqbali kara xagga lua ahaan aayaddu ma ixtimaasha luatan xadiidku ma ixtimaala luatan waa inuusan talaacub ahayn iyo diinku ciyaaro tawiil uu yahay saaiqu min xayu lua an yakuuna lahu mustaradu min ashar waa in mustanad uu ku sharciga waxaa la timid iyo tafsiirka iyo ta'wiilkeedu bacdamaa luqatan u ixtimaalay aayadda ay ixtimaashan xadisku ixtimaalay haddana waa in sharcigu uu u markhaati kacayo walow ixtimaalan baciidan walow ixtimaalan qodobka saddexaad ee tawiilka loo shardiya an yakuuna saaxibu ta'wiili saaxiba nadarin waijtihaad nin ijtihaad leh ama aqoon diineedle waa inuu yahay laakiin caama haddii ku ijtihaaday salaaddu inaysan waajib ahayn anaa ku ijtihaad ninka madaxaan taabanaynaa diintaad ku ciyaaraysaa yaa ku dir adiga man arsalaka ila ijtihaad waman amaraka ayib marka caamayaan waxba garan hadduu waan ijtihaadahaya oo balaayo dhex fadhiis lagu xukumhaya liannu maxaa yeele hawlaan loo dirsan ninbuu faduuliyey saddexdaa shardi baa ijtihaadka u asaas ah ee taawiilka shuruud ah hawsha waxaa fafay xaafid ibn xajar fatxulbaari mujalladka labiy tobnaad saddex boqol iyo afar wakadalika saaxib minxat albaari ilbaari في شرح صحيح البخاري أبو زكريا الأنصاري مجلد الطبنات كنتن يلبا إلى كنتن يصدح وأنا أصل كان وحا شرح الشيخ الإمام الشافعي وكذلك أحمد بن حنبل لوا شرح أو شواء عديد سلا درت ما دام التأويل شروط أولية هي وحا قضب أفراد ملزمة وألا يكون التأويل في أصل الدين تأويلك أصل الدين ما قالوه مالك لو قالاه سلا درت أجمع المسلمين على تكفير الباطنية والملاحدة ibn اlwasiir muxuu leeyahay kitaabkiisa iithaaru اlxaqi cala اlkhalq safxada saddex boqol toddobaatan iyo toddobo طabca daar اlkutub اlcilmiya muxuu leeyahay laa khilaafa fii kufri man jaxada dalika almacluuma biاdaruura laa khilaafa fi kufri man jaxada dalika almacluuma biاdaruurati liljamiic watasatara bismi الta'wiil فيma laa yumkinu تأwiiluhu kalmalaaxidati fi تأwiili jamiici asmاء الlahi الxusنى bal jamiiع الqur'an bal والsharaa'ici واlmacaadi الأkhrawiyi min albacثi واlqiyaamaةi واljannaةi والnar wuxuu le nimanka in la gaalaysiinaya muran ma laha wain ta'awaluu watasataruu bismi ta'wiil maxaa yeele liannahum ta'awaluu maa laa yumkinu ta'wiiluhu laa ta'wiila fii asli اddiin asmaadu ilahi o dhan bay awileen sharcigoo dhan sakadii iyo soomkii iyo xajkao dhan bay awaleen oo tafsiirad kale ka bixiyeen soo celinta qiyaamo iyo baxdigii ta'wiilaad khaldan ka bixiyeen marka waxay dhhen waxaana waa ta'wiil majaazan halkaasay la soomku waxay dhaheen waa in sirtana la qariyo salaaddu waa maxay waa annaga inna la xusuusto culamada ayada zakadu waa in kan la sameeyo xajku waa inna loo soo qasto intaasoo shay soo celintu waa maay wayba inkiraanba wayna ta'wiishadeen inkiro toosa ma ah istaw calaa carshi ay istow lama tiri ay bay geliyeen axkaamu ay bay daba dhigeen waxay dhaheen muta'awiliin baan idan kullu ta'wiil laysa bimaqbuul wamaa kullu ta'wiilin bimaqbuul wamaa kullu tawiilin bimarduud shay kastoo tawiila marduud ma aha shay kastoo tawiila maqbuul ma aha sida jahli kastuusan cuurdaar u ahayn wamaa kullu jahlin bicudrin marka ilaaqu ljahli ilaaqu liclaari biljahlina waa khaa bidcatun nafyu liclaari biljahlina ayadna waa bidca labaad ilaaqu liclaari bitawina waa bidca labaad mxua nafyu liclaari bitawina waa bidca labaad weeye laabudda min atafsiil tawiilka waan tafsiilinaynaa jahliga waan tafsiilina laabudda min tafsiil haddii kale adduunko dhan baad kharibaysaan sheekhu wuxuu uhi walihaada maa bayantu maanan caddaynin buuhi sheekhu intaana ka bixda halka shekh islam ibnutemiya waxaan jeclaystay inaan akhriyo naqli sheekhu uu leeya meesha ku qoran oo fiican shekh islam ibnutemiya kitaabkiisa loo yaqaana sharxu ulcumda lishekh islam ibnutemiya ee kitaabu الsalaa hadal fiican baa ku yaallo qaacida kuliya lishekh islam ibn temiya fi hada اlmasaa'il wuxuuna leeyahay ibnu qudaam wuxuu ihi faman jaxada wujuubaha salaaddii buu ka hadlahayy bijahlihi wujuubaha bijahlihi curifa dalika wain jaxadaha cinaadan kufira kufira ama kafar ama kafara wuu gaaloobahaya sharaxa shekh islaam hadalka asagaa iskale wuxuu uhi wahada aslu muطaridun fi mabani اlislaam اlhamsa وفي جميع الأحكام الظاهرة المجمع عليها من مكلف إن كان الجاحد لذلك معذورا مثل أن يكون حديث عهد بالإسلام أو قد نشأ ببادية هي مظنة الجهل باديها لبك لقيبوضة بادية علم الترجل علم لقهله هي بادية مظنة الجهل بذلك لم يكفر حتى يعرف أن هذا دين الإسلام لأن أحكام الكفر والتأديب لا تثبت إلا بعد بلوغ الرسالة لا سيما فيما لا يعلم بمجرد العقل قال الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وقال تعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وقال تعالى ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا وقال تعالى وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وقال تعالى لأنذركم به ومن بلغ فالإنذار لمن بلغه القرآن بلفظه أو معناه هذا الكاردير وحوري شيخ رحمة الله تعالى عليه قاعدة أه ninkii shay diinta ka mida inkira wujuubkiisi jahlan u waa loo sheegi bacdamaa loo sheegi kadib baan la takfiirin hadduu qaadan waayo ninkii u diida madax adayg asagoo wixii garanhaya jaxdiyana waa la gaalaysiinhaya wuxuu sheekhu marmarkaa uu sharxaya asalkaasi e, waa asal qaacida kuliya lagu dhaqmahayo fii jamiici mabaani lislaam alhams ashahaadataan iyo afarta runi ee kale intaa waxaa dheer wa fii jamiici alaxkaami aldaahirati almujmac calayha axkaamta islaamka ee daahirka ee diinta ka mid a ah, xaaraan iyo waajibba sidoo kale wey ruuxa mukallafka ee diiday ama inkiray waajibnimadkeedii baynu eegaynaa hadduu yahay ruux jahli loogu cudurdaarayo sida maalan ruux ku koray kusoo mxuuah marnhow soo islaamay mid hadda soo islaam tawxiidku maanta u qabanay baa salaada jumcaa tukan waaye waa sidee baa la yidhi miyay ugu waajibtaabu halay ma tukanin oo usbuci hore ma tukanin waxaa leewa kugu waajibtaa loo sheeg lanna maba ogaan karaba ruux waa dhaweyd soo islaamay oo kale maalan ama ku koray meel miyoahoo cilmigu ku yar yahay ninka noocaasoo kalea ilaa loo sharx la gaalaysin maayo aayadihii marka dheeraa ee farabadnaa ee ku saabsanaa cudurdaarka jahliga buu sheekhu ka hadlay wuxuu yidhi marka qur dadka uu gaadhahaya xujadu qaabka waa laba qaybood in adugu qur si toosa kuu soo gaadho aad fahanto oo nin carabiga yaqaano aad tahay iyo in macnihiis uu kusoo gaara caamay baa tahay soomaali ah wadaadaha laakiin kuu fasiray qur-aanka ama ayagoon fasirina macnihii kuu sheegeen salaaddu inay waajibta baa lagu sheegay waa macnihii qur-aanka zakadu inay waajibta waa macnihii qur-aanka axkaamta islaamka laguu sheegay af soomaali lagugu sheegay marka xujadu waxay ku qumaysaa imaa inuu qur-aanku bilafdi kuu soo gaaro adoo garanaya iyo imaa in axkaamta islaamka culmo ay kuu sharxaan kuuna sheegaan wuxuu uhi sheekhu fa idaa balaqat اrisaalatu biwaasiatin aw bihayri waasitatin qaamat calayhi اlxujatu wanqaaca cudruhu hadday diinta nebi maxamed ku soo gaadha si toosa ku soo gaadho ama muxaa si aan toos ahay inuu khayrkaa ku soo gaadhsiiyo waxaa weeyaan xujada waa kugu quntay laguna curdaali maayo horaa laga tagfirinhaya fa ama annaashiu wuu kala qaaday kii asagu waadhow soo islaamay iyo kii meel jahli ku badanyo miyaa joogay ninkii daar faama الناس bidiyaar الإسلام ممن يعلم أنه qad balagtu hadi اlaxkaam oo dadka loogeya inay axkaamtan gaadhay ah biwaasita aw biduuni waasita bilafdiha aw bimacnaaha falaa yuqbalu qawluhu qowlkiisa maayo uu leeyahay may anugu ma ogaan axkaamtan war ooma laga dhegaysan maayo ay anii lam aclam dalika laga dhegaysan maayo ويكون ممن جحد وجوبها بعد أن بلغه العلم في ذلك فيكون كافرا كفرا ينقل من الملة سواء صلاها مع ذلك أو لم يصلها وسواء اعتقدها مستحبة أو لم يعتقد وسواء رآها واجبة على بعض الناس دون بعض أو لا وسواء تأول في ذلك أو أم لم يتأول تأويل كيدا جيسان ماين لأنه هو ناشئ بدار الإسلام وحان لأوجي أنك دار الإسلام كسو كوري أحكامته إنه الله سعوده bilafdiha aw bimacnaaha biwaasita aw bikhayri waasita garan maha iyo jaahil baan ka laga dhagaysan mahayabu waa jaaxid kaasoo kale waa la gaalnimo diinta lagaga saarayo markaama ha tukado amausan tukanin lanna wujuubkiibuu diidan yahay ama ha aaminsanaada salaaddu inay ama ay waajibto ama yuusan aamininba ha u arka dadka qaarkii inay ku waajibta dadna aysan ku waajibin تأويل هلا يماد مس الله إيمان وح لقد جيسن لا مارك محاجر شيخه لأنه كذب الله ورسوله وتكذيب وكفر بما ثبت أن محمدا بعث به ولهذا أجمع رأي عمر والصحابة في أن الذين شربوا شربوا الخمر مستحلين لها أنهم إن أقروا بالتحريم إن أقروا بالتحريم خلوا وإن أصروا على الاستحلال قتلوا وقالوا وكذلك علمدي وكذلك سادة بس هي من تأول تأويلا يخالف به جماهير المسلمين كل من تأول في مسألة معلوم من الدين بالضرورة تأويلا يخالف به جماهير المسلمين أصلا لوكال لوكال لعب دار ماي وكذلك لو أقر أن الله أوجبها وصدق الرسول في الرسالة وامتنع من قبولها بالإيجاب وأبى أن يلتزمه وينقاد لله ورسوله فهو كإبليس فإن لم ينكر الإجابة وإنما استكبر فإنه عفوا فإنه لم ينكر الإجابة إبليس وإنما استكبر عن القبول فإنه يكفر بذلك ويقال له كافر ولا يقال له مكذب نينك الصلاة آمن إني واجب تاي وإني صارنت هي آمن لكن إنه تكذب دي لسنا وقال له هذا مستكبر ممتنع وذلك جاحد مكذب لما كفري وي هذا امتنع عن الانقياد والالتزام وهذا امتنع عن الاعتقاد والإقرار marka labadu waa gaalnimo الشيخ الإسلام marka أصلkaas soo ka duwa الفرق بين المسائل الظاهرة والجلية وبين المسائل الخفية بين الناشي في دار الإسلام وبين الناشي في دار كفر وبين قديم الإسلام وحديث الإسلام أصلka أصل leeyahay weeye khilaaf weyn oo asalkaa ku jira anugu ma arag ayib laakiin khilaafka dambe ay aima dacwa najde u tiiriyeen ay yidhahdeen wax khilaafsan ma jiro asagoo u baahan yahay ragga ka soo horjeeda inay ka niqaashaan bay u baahantay walihaada saa darteed lamaa maa bayantu sheekhu ma caddaynin buu idhi haadihi اlmas'ala qad weligay maslada waa maxay waa ashirku iyo waxyaabahan qubuurta iyo lagu samay inay gaalnimo tahay weligay maanan sharxin buu yidhi liman yacrifu diina اlislaam diinta islaamka ruux garanaya oo maanan sharxin ilaa tafatana laha wuu u dhug yeeshaa wuu fahmaabo ninka intaan la fadhiisto aanu caddeeyo nebi maxamed maxaa lala soo diray maxaa shirki ah maxaa kufria ah? maxaa islaamnimo ah horuu ka miirsanaya wuu fahmayaa buur laakiin mucaanid e, buuxa wa qaala wuxuuna odhan jiray haadaa shaygan waxaa weye acdama maa bayanahu lana riwaay e, nusqada asalka haadaa acdama maa bayantahu lana baa ku qoran hada huwa sawaab acdamu maa bayantahu lan waxaad noo caddaysay ee diintaannada ka mid ah shayga ugu weyn oo qiimo badan wey sheekhu muxuu saa u leeyahay licilmihi ogaashuu og yaha weeye bianna haadaa aslu diin waxaan u caddayn u sharxay waa aslu diin wa kaana hada waamaaluhu albakri ashaaficiy albakri baa hadda loo gudbay wa kaana hada waamaaluhu kaniya waxa la midka ah fii naaxiyatin ukhra iyaguna dhan kale ku lisaayeenbu marka anugu xagga ku lisahayo oon ummaddii tawxiidka u saxaayo iyo shirkiga kala dagaalamayo asna dhan kaleu baasha u wadaabu naaxiyo kaley joogeen maxay sameen yaddacuuna alislaam islaam bay sheegtaan wayadcuuna alamwaata amwaadana waa baryaan meesha xoogu khata baa ku jira hadal buu gaabiye marka waxaa ka dhashay macnihun la fahmi karin wayadcuuna alamwaata wayas'aluunahum wayastajiiruunahum wayatadaracuuna ilayhim waruba ma kaanuu yafcaluunahu biاlamwaati acdama sidaas iskugu xidhan wuxuu ihi qolyaha qolyo kale uu kan ka tirsan yahay bakri islaam bay sheegtaan haddana amwaadday baryaan way tuugaan way magan galaan way subahaanbihiyaan wa rubamaa kaanuu yafcaluunahu bilamwaad waxaa laga yaabaa waxyaabahay amwaadda ku sameeyaan acdamo inay ka daran tahay ilaahay ka baryaan subxaana wa tacaala amwaadday u baryaan si ka daran si alla u baryahaye tiibuu sheekhu ka hadlay <clears throat> maxaa ayagu inamaa yaqsuduuna almayita meydkay u qasdahayaan fii daruuratin nasalat bihim dhib ku yimid awi dhib baa ku imanaya shiddaa imanaysa abaar colaad cudur baa imanaya markaaba meydka isku sii daynhayaan qabrigay ku ordahayaan fayadcuuna markaasay baryahayaan meydkii ducaa almutar nin dhibaataysan ducadii bay baryahayaan meydki meydki bay baryahayaan u ooyahayaan liannahum ayagu maxaa yeelay inamaa yaqsuduuna cafwan raajina iyagoo rajaynaya qadaa'a xaajaatihim dantooda in loo gudo biducaa'ihim meydka baryadiisa loogu gudo uu baryahayo iyo waducaa'i bi ama asaga in carabka lagu qabsoo lagu tawasulo cinda qabrihi bikhilaafi cibaadatihim lilaah kasa duwan ilaahay cibaadadiisa markay meydka baryahayaan tadaruc khushuuc isbihaanbihin dhibkoo dhan bay gudbinhayaan ilaahay markay baryahayaanna waaba niman haafilan laahiina wey bikhilaafi cibaadatim lilaahi wa ducaa'ihim iyaah iyo barida la baryahayaan fa inahum ayagu yafcaluuna waxay samaynayaan fii kaiiri min awqaat in badanoo ka mida ah xilliyadooda iyo cibaadaadkooda calaa wajhi takaluf walcaada isma shaqayn iyo isdhibid bayba alla ku caabudhayaan iyo waa la tukada iska tuko alla waa la baryaa iska bari laakiin markay meydka baryahayaan duca dhab ah iyo is-addoomayn isbahaambihin ismaskiimin ilmayn khushuuc qalbi xaadir ah adoonnimadii loo baahnaa ilaahay in loo muujiyo ay qabriga iyo odayga baryahayaan iyo meydku muujinayaan ilaahay markay caabudahayaan waaba cibaada isku dhibahayaan nafta cishaha aan iska ridae kici sidii asagu mxuu ahaay jawaan cusba ah oo tunka ku wada ayib aan iska tuuro aan iska rido waa la tukada iska tuko yay ka tahay amaa markuu meydka baryahayo waa nin soo jeeda wey sheekhu marka wuxuu yidhi xataa ana alcaduwa alkhaarija miaal buu keenhayaa cadowga ka baxay can haricatislam tataarka wey nimankii gaalada ahaa ee muslimiinta baabi'in jiray xataa ana alcaduwa alkhaarija can shariicati alislaam cadowgii shariaca islaam ka baxsan ee gaalka lamaa qadima dimishqa dimishqa markuu soo galay oo weerarka ahaa in laga hortago lala dagaalamo lagu jihaada soo ma waxay baxeen dadkan dimishqa jooga islaamka sheeganaya yastakiiuuna iyagoo muxuu ahay baryahaya oo tuugahaya bilmowta cinda alqubuur qubuurtii bayba tageenba awliya alla adeeg galada jabi shee cabdiqaadirow shee abi cumarow wadaad abi cumar la lugoyn doonaa soo socda allatii qubuurta yarjuuna cindaha agtida ay ka rajaynayaan kashfa durihim dhibkooda in la faydo qubuurta ka rajaynayaan dhibkooda waa maxay maanta cadow iyo colaad baa yimid cadowga in la jebiyo oo colaadda la faydo ma allah iskale mise addoommadan baa iskale addoonka dhintay baa faydayo ka rajaynaya kamaa qaala bacdu shucaraa yaa khaa'ifiina min atatar luduu biqabri abi cumar aw qaala cuuduu biqabri abi cumar yunjiikum min adarar waxayba yidhaahdeenba yaa khaa'ifiina min atatar tataarka qolyaha ka cabsanhayow ee nafta uu keenayo luudu magan gala oo miciinsada oo ku carara biqabri abi cumar abi cumar magaciisa maxamed ibnu axmed ibnu moxamed abu cumar ayaa la yidhahda almaqdasi alxambali waa wadaad ay walaalo ahaayeen ibnu qudaama ibnu qudaamat alxambali saaxib almuqni walaalkii inuu yahay baa loo badinhayaa oo dhintay lix boqol iyo toddoba hijirada dhintay oo khuraafaad badan laga sheegay iyo muxuu ahaay weli inuu ahaayo boobo oo alaabay caamadu ka soo guuriyaan ile ninkay maagan yihin waxay doonaan ku sheegaani ninkaa wey ninka ay baryahayaan aw qaala ama wuxuu yidhi cuudu magan gala biqabri abi cumar ilaahay magan gala ma taalla meesha yunjiikumu wuxuu idinka kori abi cumar min adara dhibka haysta ama yujiibu mudara idaa dacaah warma ilaah baa dhib fayda mise addoon miskiinoo dhintay baa faydahaya halkaasay taagan yihiin buuri xataa cadowgii soo duulay lagu jihaadi lahaa shirki bay kala hortageen shirki iyo kufriga gaalnimay kala hortageen fa qultu waxaan sheekhu ku yidhi nimanka ayagaa haaulaa'i aladiina tastakiiuuna bihim kuwan aad baryaysaan ee abi cumar kow ka yahay low kaanuu macakum fi lqitaal dagaalka hadday idinkula jiri lahaayeen oy maanta nool yihiinoo dagaalka tataarka soo galaan iyagoo waxaa aaminsan ama raal idinkaga ah lanhazamu way baan lahayn way jabi lahaayeen kaman hazama siduu u jabay man inhazama min almuslimiina yowma uxud muslimiintu uxud maalinkii uxud markay mukhaalafo yar galeen oo nabiga qayb ka mid eh, saxaabada qaybka nabiga caasiyeen waa kii ilaahay wa taala imtixaanay ee la jabiyey yowma markuu cujbi gala wakay jabeen ilaahayna nasri deg degu marka dambana keenay ayib qolyahan marka aad baryaysan iyo gaalada ka hortegi lahayd idinkoo waxaan aaminsan ama waxaan qaadaya kulli waad sabi lahayden bu sheekhu yidhi leanna mushrikiin baaba tihin laba mushrigna ka xoog badan baa reeyaba sidiisuba mushrig mushrig ka horgeey ninka awoodda maalitari ku sarrayn ba adkaanaya haddaan ilaahay meesha hawl kale ka wadin ayib fa inahu subxaanahu wa tacala ilahay qadaa wuxuu xukumay ana alcaskara ciidanku yankasir inuu jabhayo liasbaabin arrimo awgood iqtada daalika jabka keenay ciidanka iyo milatarigu waa jabaa asbaab baana keenta jabka wاlxikmatu xikmaduna kaana lilahi caza wajal fi dalik ilaahina xikmu ka leeyahay inuu jabiyo waliba muslimiinta khaldama in la jabiyo xikmaa rabbi ka leeyahay waa la kala bixi waa kala mihaahmi waa kala shaandhoobahaya khaa'inka iyo tuugga soo raacay iyo bulaanka naga hadhaaya in saafi oo berlabaa soo hadhay mukhlisiin ah, way kala baxaysaa walihaada sheekh islaam ibnu taymiya ee saaxiibadii dagaalka maysan markay la kaceen yaa khaaifiina min atatar luuduu biqabri abi cumar cuuduu biqabri abi cumar yunjiukum min adarar wuxuu hi dagaalkan geli mayno haa ulaa'i mushrikuun dagaalla lama geli karo waan jabaynaa sheekhiiyo saxaabida waa diidan dagaalka galaan waxay dheen dib baan u noqonaynaa dadkan hala soo waaniyo tawxiidka laga sox marka tawxiidkaan ka samay barrir aan weerar qaadno laakiin iyagoo sidana ninka raaca uun ku jabi mushrikiin wey sheekhu wuxuu uhi walihaada kaana ahlu lmacrifati biddiin sidaa darteed dadka diinta yaqaan asagaa kow ka ah hawshan asagaa ka dambeey iyo walmukaashafati in la faydo laga qaada dah laga qaado xumaanta iyo shirkiga iyo kufriga almukaashafa hadda qolyaha awliyaa loo yaqaana yaa mustalax waaga dambe ku dhici jira wey laakiin adoo innagu waxaan almukaashafa kashfu zayfi wadalaal baan dhahayna insha allahu tacaala lam yuqaatilu ma aysan dagaalamin fii tilka almara marka ayada ah maaha jihaadka waan cadalaynaa laakiin marka ayadaa dagaalami mayno maxaa yeelay licadam alqitaali sharciy dagaal sharciba lama hayaba dagaalka sharci ma litakuuna kalimatullah hiya alculya tawxiid iyo diin iyo ikhlaas in loo dagaalamo wey laakiin mushrik kayfa yuqaatil wa kayfa yujaahid wa kayfa yasix min aljihaad si allah ugu gargaarhaya abadan licadam alqitaali alsharciyi aladii amara allahu bihi warasuuluh qitaalka sharciga ah ee ilaahay iyo rasuulkiisa amreen baan la haynin jihaadka maxaa للدفاع عن التوحيد وهؤلاء نقضوا أسل التوحيد أخلوا بشرط أساسي من شروط التوحيد مركا كيف نمانكا مركا وحد اللقويوي فلما كان بعد ذلك دوركا دوركا كدن بي مركا لقاري جعلنا وحان وقدق الله نأمر إلى أمر إلى ذلك بإخلاص الدين لله إلهي دين لو سافق قريوه وكلق إلا عابده والاستغاثة به إلهي wa annahum ayaguna laa yastakiiuuna inaysan baryen ilaa iyahu alla mooy axad kale aysan baryen laa yastakiiuuna bimalakin muqarab malag waa inaysan baryen jibriil ba allah ka dhige walaa nabiyin mursal nabina aysan baryen iska baddaa abi cumar iska badaaye falama aslaxa annaasu umuurahum dadku arrinkooda markay wanaajiyen tawxiidka ay fahmeen wa sadaquu weliba ay ka run sheegeen fi listiqaati allabarigi birabbim rabbigood ay baryahayeen ama ay tala saaranhayeen ama ay gargaarsanhayeen nasarahum اllahu calىa caduwihim cadowgoodii baa alla u jabiyey maalinka ayada ah tataar fi taarikh musa soo jabay hadihi اlmara bacdama ahlasuu wa saaruu muwaxidiin mukhlisiin dagaal bay galeen qaadahum fii hadi اlmacraka shekhu islam ibn taymiya baa hogaamiyey waxaa ku dhala haziima nakra ilaa warkeedu andalus u gaadhay hirnaata lagaga dabaaldega haziimada ku dhacday muxuu ahay atataar iyo madaag lannahu hawsh baa la habeeyey laakiin mushrikiin iyo bakti waxba kuus qaban mahayaan nasarahum ullahu ilahay baa uga gargaara calaa caduwi nasran gargaar lam yataqadam uusan hormarin lahu asaga nadiir wax la mid ah nadiir ay maiilun washabiih walam yuhzam itataaru tataar lama jabinin milu hadihi اlhaziima aw mila hadihi اlhaziima tan oo kale jabkan oo kale weligii kuma dhicin qabla dalika aslan shooba kuu sheegayba fi اtaariikh tataar wuxuu ku dhacay maalinka weligii kuma dhicin buur maxaa yeelay tawxiidkii baa u asaxay nimankan limaa saxa min tawxiid illaahi tawxiidka ilaahay baa asaxay wa taacati rasuulihi maa lam yakun qabla dalika tawxiid iyo taacatu rasul hadda kor aan la haynin yaa maanta gargaarka maxaa keenay dadku waa dadkii dadku waa shacabkii ummaddu waa intii wax soo kordhay oo tiro ah ma jiraan laakiin tayada wax iska bedelay kaanuu mushrikiin walaana asbaxuu muwaxidiin mukhlisiin muطiican illahi warasuulih faina allaha yansuru rusulah ilahay rusushu u gargaaraa wladiina aamanuu iyo kuwa alla rumeeyey fi lxayaati dunya nolosha dhowaynu joogno wa yowma yaquumu lashhaad maqhraatiyaashu maalinkay ka cahayaane qiyaama alla u gargaara kama qaala tacaala fii yowmi badrin id tastakiisuuna rabbakum rasuulakum lama dhihin ilahay wuxuu idin gargaaro idin kaalmay malaa'igna uu soo diray kala duwan oo noocyo kala duwan leh oo cirka ka timid samada dhow ilaato u sarraysa ka yimid ittatakisuuna rabbakum markaad rabbigiin baryaysan keligii oo nabigu weliba baryahaye fastajaaba lakum anii mumidkum bialfi min almalaa'ikati munzilin waruwiya alaaya halkaa inoo jawaaba bilahi towfiiq